haddaan dinta lagu dhaqmin akhlaaqda dhumayse ilaahay wuxuu dhahay aan u dhagnuglaane haddaa dinta lagu dhaqmin akhlaaqda dhumayse ilaahay wuxuu dhahay aan u dhagnuglaane dhaqdhaqaaqda ruuxda dhowaa layska qaadiye dhawaaqeeda diinta aan e u dhagnuglaane dhaqdhaqaaqda ruuxda dhowaa layska qaadiye dhawaaqeeda diinta aan u dhagnuglaane dhimashada horteeda dhab uu toobad keenno qof weliba wuxuu dhimay allow inaga dhaaf dhaho dhimashada horteeda dhab uu toobad keenno qof welibaa wuxuu dhimay allow inaga dhaafdho dhaxalkii rasuulka kitaabada dhex yaale dhinacyada aan qabano dhiigga aan u hurno dhaxalkii rasuulka kitaabada dhex yaale dhinacyada aan qabano dhiiga aan u hurno shacbiga u dhawaaqno dhaqankeena lumin qalbigeena dhiman daacada alle daa'ima shacbiga u dhawaaqno dhaqankeena lumin qalbigeena dhiman daacada alle daa'ima tan walba wixii dhaca u bandhiga shareecada dhawaaqeeda diinta anu dhagnuglaane dhan walba wixii dhaca oo bandhiga shareecada dhawaaqeeda diinta anu dhagnuglaane shareecada waxaa dhibin sulux low dhameeyana dhib u qaada madhabkeena dhowrno shareecada waxaa dhibin sulux low dhameeyana dhib u qaada madhabkeena ayna dhowrno dhaalanteedka dunida yaaloo dhegtaagine dhawaaqeeda diinta aan u dheg dhaalanteedka dunida yaa dhegtaagine dhawaaqeeda diinta anu dhegnuglaane dhalinyar iwaayeel aan dhuqsaano dhawaaqeeda diinta anu dhegnuglaane dhalinyar iwaayeel aan andhuqsaano dhawaaqeeda diinta anu dhegnuglaane dhaxalkii rasuulka kitaabada dhex yaale dhinacyada aan qabano dhiiga aan u hurno dhaxalkii rasuulka kitaabada dhex yaale dhinacyada aan qabano dhiiga aan u hurno